بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب معرفة علامات الإعراب باب معرفة علامات الإعراب للرفع arbacu calaaamaatin addamatu walwaawu walalifu wannuun faama addamatu fatakunu calaamata lirafci fi arbacati mawaadica fi lismi almufradi wa jamci altaksiiri wa jamci almu'anath alsaalimi walficli almudaaric aladi lam yatasil biaakhirihi shay baabu macrifati calaamaati alcraab icraabka calaamadihiisa barashadooda baabkii looga hadlayay baabu macrifati calaamaati alicraab halka ugu dambeysa laga soo bilaabaa la fasirayo icraabta calaamadaheeda icraabka calaamadihiisa barashadooda baabkii looga hadlay icraabkiaa soo barannay ee ahaa muxuu ah تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا isbedel kelimadaha akhirkooda ku dhaca sababta keenta in ay tahay cawaamisha horey isku khilaafaysa ama lafdi ahaado ama taqdiiri ayaa waxa uu usoo qaybsamay afar rafcun iyo nasbun iyo khafdun iyo jasmun afartaas u qaybsamaya soo maha qaybahaas maxaa lagu kala garanaya ya maalan casharkee nin koowaad oo kale kelmadda meequu qaybiyey kalaamka meequu qaybiyey saddex ismun wa ficlun wa xarfun markaasu wuxuu raaciyey maxaa lagu kala garanaya markaa rabti inaa ogaatay kelimadan inay ismi tahay maxaa ku garanaysa taasi inay ficil tahay maxaa ku garanaysa tan kale inay xaraf tahay maxaa ku garanaysa <coughs> yani maxaa lagu kala garanaya soo saas maahay ismiga meeqa calaamadu u sheegay afar xarafkana ficilkana meequu sheegay xarafkana meequu sheegay hal calaamadoo calaamad la sidoo kale marka markuu icraab tacriifiyey oo u qaybiyey afar rafcun nasbun khafdun markuu icraab tacriifiyey meequu u qaybiyey afar maxay yihiin rafcun nasbun iyo khafdun ayuu wuxuu rabaa hadda inuu sheego maxaa lagu kala garanay yani maxaa ku garanaysaa kelimaddan inay rafcisan tahay nasbisan tahay ama khafdisan tahay ama jasmisan tahay yani hadda waa maxay waa wixii aad ku garanaysay calaamaddii aad ku garanaysay rafcada iyo taa ku garanaysay nasbada iyo taa ku garanaysay khafdada iyo taa ku garanaysay jasmada baabkan marka isaga ah waxaa la yidhaahdaa baabu macrifati calaamaati alicraab meel fog ha aadin icraabkii hadda ahaa hadda soo casharkii hore ku baratay rafcun nasbun khafdun jasmun calaamado uu leeyahay buu ka hadlayaa muxuu ka hadlayaa <laughs> icraabku calaamado uu leeyahay icraabku hee calaamado uu leeyahay ka hadlaya waayahay si kale haddaan kuugu dhigo baabkan baabu macrifati calaamaati alicraab wuxuu kaga hadlayaa laba arrimood iska ogow iga dambeeyow ogow wuxuu ka hadlayaa baabkaani icraabku e, wuxuu ka hadlayaa laba arrimood baabkaani baabkaani wuxuu ka hadlayaa laba arrimood iga dambeeyo ogow dhagoolow arag indhoolow maqal laba arrimood buu ka hadlaya kow arrinka koowaad waxa weeye icraabka calaamadihiisa oo afar iyo toban calaamadood ah markii laysku daro mid kasta calaamadda uu leeyahay icraabka calaamadihiisaoo meeqa ah afar iyo toban iyo halka ay degaan oo sideed boos ah muxuu ka hadlayaa icraabka calaamadihiisa oo ah iyo halka ay degaan oo ah sideed boos ayuu ka hadlaya muxuu ka hadlayaa calaamadaha icraabka oo ah meeqa ah afar iyo toban halkay degaan oo sideed boos ah waayo icraabku muxuu ahaa rafcun nasbun khafdun jasmun afar iyo tobankaa calaamadood rafcadu afar bay ku leedahay nasbaduna shan bay ku leedahay isu gey sagaal khafdaduna saddex bay ku leedahay ku dar jasmaduna labay leedahay ku dar afariyo tobanka calaamadood calaamadaha afar iyo tobanka icraabku rafcun nasbun khafdun jasmun bu see u kale leeyihiin rafcadu meeqay leedahay nasbaduna meeqay leedahay isu gee sagaal khafdadu waxay leedahay saddex ku dar labiyo toban jasmadu waxay leedahay laba ku dar afar iyo labaatan dariciyaatihi waa yahay meeqa boos buu degaa rafcadu iyo sideed boos buu degaa calaamadahan meeqay degaan sideed <clears throat> baabkan marka intaasu kaga hadlaya calaamadaha icraabku afar iyo tobana iyo meelahay degaano sideeda khulaasadiisu intaa wey kadib wixii hoose waa in hoos loo galo oo mid kasta meel lagu xiro oo weeye laakiin baab macrifata calaamaat alcraab saaka haddii lagu weydiiyo waad garanaysa maxaa looga hadlaya hadii lagu yiraahdo laba arrimood calaamadaha icraabka afar iyo tobana iyo meel hay degaan oo sideed ah waintaha almowduuc baabu macrifati calaamaati alcraabi icraabka calaamadihiisa barashadooda ayuu baab yahay lirafci rafca waxay ku leedahay calaamadahaas rafca waxaa u sugan arbacu calaamaatin afar calaamadood adamatu godaal wlwaawu waaw wlalifu alif wnuunu nuun ya rafca waxay leedahay afar calaamadood adamatu wlwaawu wlalifu wnuun naxwadu xifdi bay u baahantay inaa wixii kale xifdidid waayo waa qaybin sideedaba naxwadu waa qaybin iyo qeexid qaybin iyo qeexid qaybin iyo qeexid marka qaybtana waa inaad haysaa qeexdana waa inaad haysa hadda rafcun maxaa la yidhaahdaa qeexidaan ku horayn waa addamatu wamaa naaba canha aa ku soo mal soo maha godaal iyo godaal wixii ka naa'ib alrafcu waa adamatu wamaa naabcana waa godaal iyo godaal wixii ka naa'ib meeqa calaamadood buu leeyahy afar calaamadood buu leeyahy addamatu oo godaal alwaawu walalifu wanuun yani hal xaraka iyo saddex xaraf waa meeqa hal xaraka iyo saddex xaraf addamatu waa xarako alwaawu waa alalifu waa xaraf annuunu xaraf afarta calaamadood buu leeyahay rafcun meeqa calaamadood buu leeyahay afar addamatu walwaawu walalifu wannuun afartaasuu leeyahay rafcu meeqa calaamadood buu leeyahay afar addamatu walwaawu walalifu wannuun rafcun waa maxay addamatu wamaa naabacanha meeqa calaamuu leeyahay afar addamatu walwaawu walalifu wannuun intaa mayahaysaa waayahay calaamadahani waa labo aniga ku iri nax iska qaybin qayb qaybtaan baa ku jiraysa waa labo iyo waa saddex iyo waa afar iyo aa lagu jirayaa weligoodii allo iyo in la tiriyo heblaayo heblaayo heblaayo marka calaamadahan afar waa meeqa waa labo qaybood qayb kale waa qayb kale awal afar baan u qaybina calaamadii addamatu walwaaw alalf haddana waa qayb kale waa labo qaybood asal iyo naaib calaamadaha rafcadu waa meeqa qaybood calaamad asala iyo calaamad naa'ibah damada ayaa asala waawda iyo alifta iyo nuuntuna waa naa'ib marka maanta waxaa baranaysaa rafcun waa adamatu wamaa naab canha maxaa ka naa'ib noqda damada saddex alwaawu walalifu wanuun warkaa ma haysaa intaa qaala lirafci waxaa u sugan arbacu calaamaatin addamatu oo asal ah wlwaaw wlf wnuun oo naaib ah qaala faama dammatu damada fatakunu waxay noqotaa calaamatan calaamad bay lirafci rafcu noqotaa fii arbacati mawaadica afar boos fi lismi lmufrad wa jamci taksiir wa jamci lmuanad saalim wاlficl اlmudaaric aladii lam yatasil biakhiri shay damadu asal bay ahayd soo maa baabkan hadii la joogo iyada umalbaab baab ah. baabka iyada ka hooya iyadaa ka asala alum luqadda carabiga waa alasl asalka wey marka iyadaa umulbaab ah asalkii iyadaa ah damadan markaa asalkahay afar boos bay degtaa afar meelood baa lagu qoraa oo calaamad rafca ay noqotaa kow alism lmufrad labo jamcu tagsiir saddex jamculmuanat saalim afar alficlu lmudaaric aladii lam yatasil biakhri shay meeqoboos bay degtaa afar alismu lmufrad wa taksiir wa jamculmanad saalim walficl lmudaaric aladii lam tasil biakhri shay <coughs> afar boos bay degtaa booska koobaad waa alsmu lmufrad ismi keligiis hal qof ku tusay sida zaydun muxamadun bakrun camrun hindun dacdun tusaalihiis jaaa zaydun ama qaama zaydun qaama zaydun u fiirso hawsha hadday bilaabanaysaa iyo icraabku laakiin waxaa bilaabanaya icraab kabis ah waa laskabinaya hal dhibic baa afka laysugu shubaya beri labaa laga dhigaya saa dambe saddex ilaa ay dhammaystiranto marka qaama zaydun booska koobaad oo damba ay degto oo calaamad rafca ay noqoto waa hal boos booska koobaad ee calaamad ah, yani ay damadu degto calaamad rafca noqoto waa alismu sida qaama zaydun qaamada xagga idhig waa gaari doonaaye zaydun waxaad odhanaysaa markaad icraabis zaydun marfuuc waa la rafciyaa odhanaysa zaydun maxaa odhanaysaa zaydun marfuuc waa la rafciyaa odhanaysa cidna adoon kala tashan qaama zaydun maxaa odhanaysaa zaydun marfuuc wa calaamatu rafcihi maxaa ku garatay inuu rafcisan yahay wa calaamatu rafcihi calaamadda i tustay inuu rafcisan yahay addamatu waa godaalka mee aldaahiratu ka muuqata fii aakhirihi gadaal miyaad ujeed mise indhahaas ku haysataa zaydun soo godaalka ma muuqdo wa qaama muxamadun muxamadun maxaa odhanaysa marfuucun wa calaamatu rafcihi addamatu aldaahiratu calaa aakhirihi halkaasay ka muxamadun wataa wa kharajat hindun hindaa baxday hindu maxaa odhanaysaa markaa icraabaysa marfuuc wa calaamatu rafcihi addamatu aldaahiratu cala akhirih liannahu ismu mafcuul war ma garata booska koobaad ay degto wakaa aan kuugu imaado booska labaad waxa weeye jamcu taksiir jamcu taksiir booska labaad waa maxay jamcu taksiir waa wax badan buu ku tusayaa sida haadihi masaajidu haadihi masaajidu tani waa masaajid wa haaulaa'i rijaalun kuwaanina waa rag maxaa odhanaysaa marka masaajidu markaa icraabaysa masaajidu marfuuc wa calaamatu rafcihi addamatu aldaahiratu calaa aakhirihi liannahu jamcu tagsiir maxaa dambe loogu rafciye liannahu jamcu tagsiir jamcu tagsiirna damaa lagu rafciya whaaulaai rijaalun kuwan waa rag maxaa odhanaysaa rijaalun marfuuc wacalaamatu rafcihi addamatu aldaahiratu cala akhiri lannahu jamcu tagsiir booskii labaad ma iga haysaa waayahay booska saddexaad waxaa weeye jamcu lmuana asaalim jamcu lmuana asaalim seqaamat ilhindaatu wa aflaxat ilmuslimaatu qaamat alhindaat alhindaatu jamcu lman saalim weliga alif iyo ta baa u dambaysa almuslimaat almu'minaat alqaanitaat altaa'ibaat maxaa la yidhaha kaa jamcu lman saalim markaa rafcinaysa damo ku raf maxaa odhanaysaa alhindaatu marfuucun وcلاamaة rafcihi الdamaة الظaahiraة عalى akhirihi لأnnahu jamcu الmuؤnaث الsaalim kulli kulli isku sibad isku meel baa ka bilaabanaysa magaca u kala bedelaysa intaa keliya adigu hal mar waxaa xifdidaa marfuucun wa rafci addamatu aldaahiratu calaa akhirihi waxay ku kala duwan yihiin intaa marka waa isaga maxay ku kala duwan yihiin magaca liannahu ism mufrad inaad garatid nooca uu yahay nooc liannahu ism mufrad liannahu jamcu tagsiir liannahu jamcu muanaf saali kuu dhiibayaa moogta sirta yani meesha ay sirtu ku jirho sirtu intaa wey magaca adigu garagaro yaa waa qof adoo u abtirinay nin afar caruure dhalay oo kale waa ina hebel hebel hebel ee maxamed ahaa odhanaysaa markaa kadib waa intaa marka waa ina hebel hebel hebel markaad tiraahdid haddee ilmo hebel waa badan yihiin kee kee weeye waa afara kee weeye waa ismu mufrada odhanaysa ama waa jamcu tagsiir ama waa jamcu saalim ama waa maxay alficl mudaaric aladi lam silba akhrishay waayo booska afraad waa alficlu lmudaaric aladii lam yatasil biaakhiri shay waa ficil mudaarica oo aan aakhirkiisa waxba lala xariirin sida yadribu yakulu yashrabu yadhabu yadhabu wuu tegayaa yadribu wuu garaacayaa yakulu wuu cunayaa yashrabu wuu cabaya ficilkaas mudaarica marka la rafcinayo dambaasna lagu rafciya maxaa la odhanayaa yadribu marfuucun wa calaamatu rafcihi addamatu aldaahiratu calaa aakhirihi xilkaa markaa maraysa liannahu ficlun mudaaricun alficlu lmudaaric aladii lam yatasl biakhiri shay ficlu mudaaricun lam yatasil biakhiri shay waa ficil mudaaric lam yatasil biakhiri shay warku waa intaa marka warku waa maxay waa kaa rafcun waxay leedahay afar calaamadood addamatu waa asal alwaawu walalifu wnuun waa naaib damada asalka afar boos bay degtaa alism mufrad wajamcu taksiir wajamcu saalib wlficl mudaaric aladii lam yatasil biakhri shay qaala waama alwaawu waawda waa calaamadii labaad fatakuunu waxay noqotaa calaamatan lirafci fii mowdicayni calaamad rafcay noqotaa laba boos fii jamci lmudakari saalimi wa fi lasmaa'i alkhamsati wahiya abuuka wa akhuuka waxamuuka wafuuka waduu maalin wahiya abuuka wa akhuuka waxamuuka wafuuka waduu maalin waay waa calaamadii labaad ee calaamaadka rafcada waa waaw oo waa calaamad naa'ib oo damay ka naa'ib noqotaa laba boos bayna degtaa iskugu celiya waa calaamadii labaad waa waaw waa calaamad naa'iba ah. dammay naa'ib ka tahay laba boos bay degtaa ee dambe ka naa'ib noqotaa meeqa boos bay degtaa labo kow jamculmudakar isaalim labo asmaa lkhamsa meeqa boos bay degtaa labo jamculmudakr saalim iyo asma ams jamculmudakr saalim markaa waa maxay tusaalihiisu mila qowlihi tacaala wajaa almucadiruuna min alacraab wajaa almucadiruuna min alacraab almucadiruuna almucadiruuna almucadiruuna markaad icraabaysa wowda laguu sheegayo waa wowda nuunka ka horeysa almucadiruun soo wow kuma jiro almuslimuuna almuminuuna nuunta wowda ka horaysa w marka markaa iclaabaysa waxaa ohanaysaa almucadiruuna marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw warbaa soo kordhay niyaabatan can adamati baa odhanaysa damay naaib ka taha maxaa odhanaysaa niyaabatan can damati niyaabatan can damati lnahu jamcu lmudakar saalim almucadiruuna marfuuc wacalaamatu rafci alwaaw niyaabatan can adamati lnahu jamcu lmudakar saalim wa qaama almuslimuun almuslimuuna marfuuc wacalaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can adamati liannahu jamcu lmudakar saalim almuminuuna maxaa odhanaysa almuminuuna maxaa idinku dhacay almuminuuna marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaaw idinku waa iyo amaamusantiin midna fahmin saan unbaa iisoo eegeysaan aniga arday soo hor fadhiyaa ima eego waa inuu ila socdaayo ila hadlaayo ila wadaayo ii jiibiyaayo ku socoo yidhaahdaayo haddii kale waxaan moodayaa inuusan waxaan ka hadlayaba usan fahamsanayn ama cajalad gashtay ya marka aerofonka macnawiga ha gashanayn aerofon macnawi ah yani aan la arkaynin muqadar ah ha gashanin ee kayguna ha kugu socdo faleeba aan ahayn iyaanay kugu socon waa yahay almuminuuna maxaa odhanaysaa marfuuc calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can damati liannahu saasaan ka rabaa waa yahay booska labaad ay degto waa alasmaa lkhamsa waa asmaa shana waa magacyo shana an shan ma mataqaanaa shan midda afar ka ka saraysa lixna ka hooseysa shan shan soo maa shan calaamado shan magacyo shana de calaamado maaha waa magacyo shan markaasuu kuu tiriy abuuka aabbaha kii ku dhalay abuuka akuuka walaalka kula dhashay xamuuki gabar weeyi kaafka hoos dhiga xamuuki dumaashiga ninkas gabadha qaba ninka gabadha qaba walaalki iyo in adeerki iyo adeerki iyo xam baa la yidhahda muxuu noqonaya kuwaas maxay yihin dumaashi soo ma dumaashi xam weeye marka wafuuka afkaaga midka kugu yaalla afka wadu maalin nin xoola leh duu bimacnaa saaxib wey duu maalin xoola leh duu cilmin cilmi leh duu jamaalin qurux leh shantaa wey shantaa ismi markaa rafcinaysa wow ku rafci wowdaa ku jirtoo kaafka ka horaysa abuuka akhuuka xamuuka fuuka duu maalin wowgaa wowgaa wey markaa ciraabaysa waxaa odhanaysaa abuuka marfuuc wa calaamatu rafci alwaaw niyaabata can idamati liannahu min alasmaai alkhamsati qoro intaa yartaa sadar sadar weeye waa sadar sadar haddaa inta meel ku qorto xifdidi xataa qofkii xataa aan weligii maqal meel buu inta ku qorto buu xifdin karaa ku celcelin karaa inta ku celceli ku celceli ilaa ay maskaxdiisa ku sawiranto oo markuu abuu ka arkaba uu kula boodo yiri marfuuc waa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idamati liannahu min alasmaa alkhamsati wa akuuka marfuuc wa calaamatu rafci alwaaw niyaabatan can idamati liannahu min alasmaa alkhamsa وحموك مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وفوك مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وذو مالنا والله مدد تيري ما تأنا موحش كم ميدان كوعد علينا واقرت لبدا بوس بي وودو دكت كان كوبات كيبوها صحانة كيبوها كان كوبات عبد ويل كقبو kan labaadna keeba weeye alasmaa hamsa waaya qaal wama alwaawu fatakunu waxay noqotaa calaamatan lirafci fii mowdacayn fii jamci lmudakr saalim wa fi lasmaa alhamsati wahiya abuuka wa akhuuka waxamuuka wafuuka wduu maali qaal wama alalifu fatakunu waxay noqotaa calaamatan lirafci fi taniyati alasmaai khaasa aliftii buu dhacay waa calaamadii saddexaad oo ay rafcadu leedahay waana calaamadii labaad isla markaa oo damaka naaiba calaamadii kooaad oo damaka naaiba wow bay ahayd calaamada labaad oo damaka naaiba waa maxay alif <clears throat> hal boos bay degtaa warkaba kugumay badin iyo nuuqnuuqda hal boos bes bay kugu degtaaba asmaada labalabada ah muana la yidhahda almuana taniyat lasmaa muana baa la yidhahda zaydaani eh, camaraani cumraani hindaani bakraani faatimataani canzataani laba laba ceesaamood bay noqonaysa mogta yaa jamalaani laba rati ximaaraani laba dameer kitaabaani laba kitaab qalamaani laba qalin ismi kastoo labaa markaa rafcinaysa alif ku raf hortaadana u dhaqaa markaa ciraabeysa marka maxaa odhanaysa zaydaani maxaa odhanaysaa zaydaani marfuuc wa calaamatu rafcihi alif maxaa ku garatay inuu marfuuc yahay miska wey ilaa rag baa is moogta iyo dumar haddaa doontide soo ma waa lagu weydiin hadda marfuuc miska odhanaysa maxaa ku garatay inuu marfuuc waa sheegtaa wixii zaydani baa la yidhi marfuuc ma sheeg maxaa ku garatay marfuuc waa calaamatu rafci calaamadan ku gartay inuu marfuuc yahay sumadda aan ku gartay waa maxay alalif niyaabatan can adama damay ka naaibtahay aliftu asal ma ah. liannahu waa maxay mn mnana alif baa lagu rafciya ibnu ajrum baa ii sheegay baa ohanaysa ibn ajrum shiikan kitaabka qoray ina ajrum baa ii sheegay qaala wama alalifu aliftu fatakunu waxay noqonaysaa calaamata lirafci fi taniyati asmaai khaas halkaasi degta asmaada labalabada jaءa almuxamadaani almuxamadaani marfuucu wacalaamatu rafciha alalifu niyaabata can damati lanahu mhana wkharaja albakraani albakraani marfuucu wacalaamatu rafci alalif niyaabatan can adamati liannahu muhana waa yahay wa ama nuunu nuuntu fatakunu waxay noqotaa calaamata lirafci fi lficli mudaaric ficl mudaaric ida اtasala bihi markuu la xiriiro damiiru tahniyati aw damiiru jamcin aw damiiru muanahati اlmukhaaaba waa nuuntiio waa calaamadii afaraadoo rafcada waa calaamadii ugu dambaysay waa calaamadii saddexaadoo damaka naaib noqota ya ogaaladaas waa inaa haysaa waa nuuno waa calaamadii afaraadoo rafca leedahay waa calaamadii ugu dambeysay calaamad ka dambayso rafca ay leedahay male oo saaka kuu dhiman waa calaamadii hee afaraad waana calaamaddii ugu dambaysay nuuntu halboos bay degtaa ficil mudaaric oo lala xiriiriyey damiir laba ku tusa yani ficilku inuu laba ka soo fulay ku tusaya sida yadribaani wa tadribaani yadribaani labadooda way garaacayaan tadribaani labadiinnan waa garaacaysaan ama waxaa lala xiriiriyey damiiru ljamci damiir rag badan ku tusay yadribuuna way garaacayaan iyagii wa tadribuuna idinkuna waa garaacaysa iyo damiirulmu'anasati almukhaaaba haweenaydii lala hadlayey gabadhii lala hadlayey damiirkeedii sida tadribiina waad garaacaysaa yaa hindu wa tashrabiina yaa dacdu dacdoy waad cabbaysaa yaa wata'kuliina yaa axado axado iyo soo magacyo dumar maaha iyo iyo axad bay dhawataa laga yaaba iyo iyo waa yahay kaaba waxaa la yidhaahdaa alficl اmudaaric ida اtasala bihi damiiru taniyati aw damiiru jamcin aw damiiru muanaati muhaaaba waxaan kugu khulaasaynayaa wuxuu leeyahay magacaadan ka habaabin oo xataa indhaha haddaa isku qabsataa u tegi kadib magaca waxaa la yidhaahdaa alafcaal اlkhamsa maxaa la yidhaahdaa mawdacan booskan magaci alafcaal alkhamsa magaca labaad buu leeyahy almhila alkhamsa tusaalayaashii shanta ahaa ama ficiladii shanta ahaa basku mid kaa rabtidheh walaa mushaaxata fi lisilaax wixii lagu heshiiyo ceeb ma keenaan lagumana diriro maxaa la yidhaahdaa alafcaal alkhamsa ama alamila alkhamsa waayo nuuntu hal boos bay degtaa oo calaamad rafca noqotaa waa booskee alafcaal alkhamsa ama alamila alkhamsa haddii lagu weydiiyo saaka alamila alkhamsa maxay yihiin maxay yihiin alamila alkhamsa waxaa odhanaysaa waa siduu musanifku u sheegay waa ficil mudaaric oo lala xiriiriya damiir laba ku tusay ama damiir rag badan ku tusay ama yaa ulmuanasata mukhaaaba lala xariirin alafcaal alkhamsa waa maxay waa ficil mudaarico lala xiriiriyey dabiir laba ku tusaya ama rag badan ku tusaya ama gabar lala hadlayey yaa ulmukhaaaba kaawi afcaal lkhamsa marka afcaal khamsa bes bay degtaa maxaad odhanaysaa marka tadribaani ciraabaysa waxaa odhanaysaa tadribaani marfuuc wa calaamatu rafciha nuun niyaabatan can lأnnahu min alamhilati اlhamsa yadribuuna marfuuc wacalaamatu rafcihi annuun niyaabata can اdamati lأnnahu min alafcaal اhamsa intaa ma iga haysaa qaala wama annuunu fatakuunu waxay noqotaa calaamatan calaamad bay lirafci rafcahu noqotaa fi lficli lmudaarici ficil mudaaric idaa goortii itasala bihi lala xariiriyo damiira taniyatin damiiru taniyatin uu la xariiro aw damiiru jamcin lala xariiro damiir rag badan kutusaa waa waaw aw damiirulmu'anasati almukhaaabati haweenaydii lala hadlayey damiirkeedii waa ya intaa ma garata waa ya <coughs> casarkeennu intaasuu noqonayaa laakiin waxaan kugu darayaa dhowr tambiih saddex tambiih oo gaagaaban tambiiha koobaad waxa weeye baabka meeqa shay baa looga hadlayay laba shay shayga koobaad muxuu ahaa calaamadaha icraabka ay meequu ahaa afar iyo toban shayga labaadna wuxuu ahaa mawaadicday degaana sideeda waayo tambiiha koowaad waxaa weeye mawaadicdii sideedda ahayd sideeddaba waa qaadana mawaadicdii tambiiha koowaad waa maxay mawaadicdii sideedda ahayd sideeddaba waa qaadan casharkan ku qaadan hal iyagoon ka dhimanay iga tirso damadu afar boos bay degays alism lmufrad wajamcu tagsiir wajamculman asaalib walficl mudaaric aladii lam tusil baakhir shay soo afar maaha iyadaaba afar la baxdayba waxaa weeye nabar nin weyn bay ku dhufatay waay kala bar bay la baxday maxaaba harayba afar baa haray soo maaha waawdii baa laba qaadatay kala bar bay qaadatay iyaduna maxay qaadatay jamculmuakr saalim iyo asmaa alhamsa aliftii baa kusoo xigsatay iyadoo dhudhuleh albay dhifsat taniya muani soo maa maxaa ku xigsaday nuun maxay qaadatay halbay qaadatay afcaal hamsa sideeddii baa lagu kala kacay meeshii waxba kuma jirin maxeeradii waa maranta sideeddii waa haysataa tambiiha koowaad waa maxay ilaa wix isagoo hortaada ku yaalaad marmarka qaarkood waxaad u baahataa in lagu tuso moogta warmeeye warmeeye waa kan hadda qaar baa laga yaaba inay sideedii sugayaan haiga suginina igama sugtaan haigu hadlaynina waa haysataan alsmufrad jamcu taksir jamcun saalim walficl mudaaric aladii lam yusl akhri shay wajamcu mudakr saalim walasmaa alhamsa wlmuhana walafcaal hamsa sideedda waa iga haysataa laamba bax dambiyaha labaad sideedan boos aad u jeedid labay u qaybsamaa sideedda bas waa meeqa waa labo waa ficil iyo ismi lama taraxo dee waxa la ecraaba oo labada awal baan hore kugu soo sheegay waa hore haddaa halmaantay ficil iyo ismi is baa la ecraaba baan ku iri xarf icraab shaqa kumale baan ku iri ha isku icraabe alla hadu alla yahay <laughs> waa las abinaya waaya labay uqaybsamaan ismi iyo ficil afcaashu waa laba keliya afcaashu waa laba keliya waadba aragtaya alficl mudaaric aladii lam ytasil baakhir shay iyo alafcaal hamsa alficl mudaaric aladii lam ytasil baakhir shay iyo afcaal hamsa alficl mudaaric aladii lam ytasil baakhir shay iyo afcaal hamsa lixda kalena waa asmaa lixda soo hadhayna waa asmaa alism mufrad wa jamcu taksiir